بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii toddobaad ee ka mid ah kitaab الnikaax waxaynu ku soo jiray qaybtii labaad waa inaga soo sheegnay kitaabku inuu shan qaybood ka kooban yahay qaybta koobaad muqadimaad bay ahayd qaybtii labaad waxay ku saabsan arkaan الnikaax baabkaas marka qismigaas laba baab ayuu ka koobnaa baab ku saabsan fii arkaani nikaax iyo axkaamtiisa iyo bayaan axkaam اlwilaaya iyo howlaheedii iyo baab ku saabsan e, fi lmuwalla calayhi aan la gooni noqon karin caqdiga iyo nikaaxa ee mas laga yahay fasalkii baynu caawa taagannah faslun fi lmuwallaa calayhim waana min alqism اthaani dadka markaa laga weliyahay ee hawsha loo maamulayo usuusha madhabku iyo aimaduba waxaa asal ah laa yuwallaa fi nikaaxi ilaa calaa naaqisin waa asal ama waa qaacido la odhan karaa laa yuwallaa fi nikaax nikaaxa gudihiisa weli iyo gacal looma noqdo ilaa calaa naaqisin ruux naaqis ah oon dhammayn mooyeene axad kale mas-uul lagama noqdo nuqsaantaas marka waxay noqotaa cinda ahlicilmi dhowr bisakarin aw bijunuunin aw safahin aw riqin aw unuuha intaas wey laa yuwallaa fi nikaaxi ilaa calaa naaqisin bisikar yaraan ruux waa da yar yahay oo marka maqan gaadho mas-uul ma noqon karo aw junuunin ama waa waalan yaho miirki imaankii baa maqan aw safahin ama waa ruux aan maamul wanaagsanayn oo laga sharay taladii iyo maamulkii aw riqin addoonnimo gacan bini aadam buu ku jiraa aw unuuhatin dhadignimo haddaba marka unuusada iyo sikarkii waynu soo maray unuusada iyo sikarkii waynu soo maray qaybo ka mid ah. unuusadu way soo dhammaatay sikarkuna axkaam ka midaynu soo maray fasalkana sikarkii iyo safahi iyo riqigii iyo junuunkii intuba waa ku saabsan yahay marka almuwalla calayh marka sidaas wey fasalku marka asalkiisu wuxuu iskan yahay taswiiju abibakr licaaishata abubakr guurintuu caaisha nebiga u guuriyey yaa asal ah maxaa yeele way yarayd ahlucilmi waxay ku ijmaacaan bay soo guuriyeen ibn cabdilbar ibn اlmundir cabdulaahi اlmarwasi maxamed nasr اlmarwasi ibn hubayra ay soo guuriyeen iyo ibnu qudaamaba in weligu ama aabbuhu ama awowgu ilmihiisa yarka ah dhadiga gabadha yarta uu guurin karo axadkuu doono marka awdan u arko axmed baa riwaayo laga wariyaa odhanaysa hadday gabadhu sagaal jir tahay in idan la weydiiye mooye in lama meherin karo riwaayada axmed baa laga wariya sagaal jirka wuxuu arka maalan inay mumayizi tahay caaqilo tahay oo haddii dumarkuna uu ku qaangaara mararka qaarkood laakiin ibnu shubruma oo wadaad khilaaf badan ah yaa isagu wuxuu leeyahay gabadha sakhiirada ah sideeduba aabbaheed walaa awgeed ma meherin karo ninna uma meherin karo ilaa ay qaan gaadho oy ayadu idanto sidaasoo suu ku tag qisadii abubakar uu caaisha u guuriyo suubanahana wuxuu kaga jawaabeen khasaais rasuul sal alay slam nabiga khasaa'istiisi weeye buuri haweene waa inay qaan gaadho oo iyadu ay doorato ninka ayadoo yar haddii la meheeriyo nikaaxaas waa baail ba isagu taagaya marka wadaadaha ijmaaca soo guuriya waxaan u malayn inaysan khilaafkiisa ictibaarinin oo ay dardareen waa dhici karta <clears throat> sheekh wuxuu laa yuusawaju lama guuriyo majnuun صagiir mid waalanoo yar wakada kabiir wakada majnuun kabiir majnuun weyna la guurin maayo ilaa lxaajatin baahi mooye baahi inay timaadaba mooye lama meherin karo maxaa yeelay waa majnuun sagiira ah. mar hadduu majnuun sagiira yahay xaajo ma hayso wax xaajo oo jirta ma ay jirto ayb maxaa yeelay maba gaadhin guur iyo xilli uu wax ijtiheeye ma gaadhin guurkuna hadda wuxuun ka laazima takaaliif iyo kharash iyo meher iyo nafaqa baa ka laazima wakada laa yuzawaju majnuun kabiir ilaa lxaaja ilaa lxaajadu waa marka kan dambe aad u khusaysaa xataa majnuunka weyn isagu looma guurin karo inay baahi muuqata mooye baahidaasna waa in matalan la arko asagoo haweenkii iyo meelaha ka dulwareegaya ama guurkiiba u baahan ama dhakhaatiirba ay sheegaan haddii loo gooriyo inuu caafimaadkiisu ka soo raynayo awaaidatan buu markaa yidhi marka faasiatay dhihi jireen faidaa jaaza tawiiju wey hadday tawiijku uu bilowdo fayusawaju liwaaxida haddii ay bannaanaato in loo guuriyo majnuunka kabiirka ahaa halbaa lagu gaabsan lanna xaaja lagu guuriye wاlxaajatu tuqadaru biqadariha maxaa yeele hal haweenay baa ku filan wey laba iyo saddex waa waa maxay takaaliiftii iyo kharashkinbaa ninkii waa la lagu kordhiya mooye wax bahay oo keenaysa ma ay jirto sida daahirka ama qaalibkaa walahu waxaa u ahaaday weligii taswiiju sagiirin caaqilin mid yaroo caqli leh bimacnaa mumayis ah buu u jeedaa akara min waaxidatin in loo qiyaasan cala sagiirati bay leeyihin wadaado qiyaasan cala sagiira midda horena waa in maslaxadii oon loo khudooco tan dambe kabiirkan ujeedna walow welig taswiiju sagiirin mid yar guurintii caaqilin wax garanaya aara wax ka badan loo gooriya min waaxidin hal dumara wax ka badan laba iyo saddex iyo afarba in loo gooriyo hadday baahi keento hadday baahi keento ayb oo yaa iskaled waa welige iska guuri ma ah laakiin weligu markuu guurinayo waa inuu dan u arkay maalan ay maslaxa u tahay asagii ayb qiyaasna cala sagiira gabadha yartaba siduu weligu u guurin karo wiilka yarna waa guurin karaa halkaasay marka la mareen masaladan dambe ee taswiiju sahiirin caaqiin akara min waaxidatin qiyaasan cala sahiira ijmac buu soo guray ibnu mundir fii kitaabi alawsat wa fi lijmac wakadalika ibnu qudaama isaguna ijmac buu soo guuriyaa ayb labadaa wadaad baan arka wax ijmac ibnu xasam isagu waa diidanya wuxuu le waba kama jiraan wiilka looma guurin karo ilaa uu qaangaadho buui haddii aabbuhu ama awowgu ku dhiirado inuu wiil u guuriyo yar nikaxa waa faasid buu lehay waa faasid ama ibnu qudaama ibnu mundir iyagoo ijmac bay soo guuriyeen wiilka yarka ah gabadh yar buu yahay waxaa yeelay aabbuhu iyo awowguna waxaa weeyaan way u danaynayaan mindhaa inay arkeen baa laga gabadh wanaagsan oo dhaafaysa waxaa laga yaabaa inay maslaxa ka arkeen yaa lagu faragelin ha loo daayo aduu daliilkeeda waa alijmaac haddii la waayana qiyaasan cala sahiir aan leenahay laakiin waa qiyaas maca alfaariq qiyaas maca alfaariq bay kugu noqono sahiirado iyadaa loo danaynhaya meher baa u sugnaan oo nafaqa u sugnaan oo xisaabo badan baa loogu danayn amaa sahiirku hadda takaaliifunbaa la saari qurmi unbaa ku bilaabanhaya iyo mynis marka qiyaaskaasi asagu ma quruxsano laakiin ijmaac ah unbaa u ron baan ibn xasm waxaan leenahay ijmaaca kaa horeeyey maxaa yeelay mundur baa kaa horeeyey taqriiban waxaa idiin dhexaysaan leenahay boqol iyo konton sano wax ku dhow mundur waa aimada qarniga saddexaad ibn xasm waa qarnigii shanaad culimmadii ahaa wey wayusawiju lmajnuunata midda waalan waxaa goorin abun aabbaa goorin wawjadun ama awobaa goorin weligii mujbirkaabaa guurkeeda iskale majnuunada ama bikr ha noqoto ama ayib ha noqoto ama ha weynaata ama ha yaraata lakala qaadi maayo waa goorma laakiin daharad maslaxatun hadday maslaxa muuqato w majnuuno weeye xil lama saari karo hawlla tabaroo ma hayse waxaan la guurin karaa hadduu weligu u arko maslaxo inay ku jirto guurinteeda walaa tushtaratu alxaajatu baahitan lama shardiya wey marka majnuuno la guurinayo oo aabbiya ay guurinhayaan inuu aabbuhu maslaxa u arkay unbaa la rabaa inay iyadu baahan tahay shardi maa fardi baa udhexeeya xaajadu waa ruuxa wax loo guurinaya laga eegaya maslaxaduna weligaa eegaya waxaanu la rabaa keliya weligu hadda inuu maslaxa u arko shardi ma aha in majnuunada ay baahi qabto ama dana ay ugu jirto shardi maaha saasay u jeedaan oo maxaa yeelay majnuunada guurka waxba yeeli mahaya nafaqay ka heli oo biil bay ka heli oo meher bay ka heli oo danaaba ugu jirtaba weligiina maslaxa u arka ayadoo marka ama xaaje ha qabto mise qabel la kala qaadi maayo wa sawaaun waxaa siman markaan majma guurinayno sagiiratun baa siman iyo wa kabiiratun baa siman iyo wahayiban wa bikr la kala qaadi maayo majnuunada iyada ah weligeeda mujbirka ayaa guurinaya maxaa yeelay idan ma laha had ama kabiir ha noqoto ama sagiir ha noqoto ama garoob ha noqoto ama gabar ha noqote mar idankeed hadduu muctabar ahayn weligeediibaa hawshii loo wareegahayo oo weligu marka idanlaan si u meherinayo horaanba waxaan leenahay weligaana waa weli mujbir ah waa abi aabbiyi awow horaanba wuxuu lahaa iyadoo qabto umaankeeda qabto sakiirada iyo bikirada inuu meheriyuba xaq u lahaa haddana maankii oo dhan baaba taag min baan taagana fain lam yakun aban wajadun aabbiyi awow haddaan lahaynin lam tusawaj majnuunada la guurin mahayo fii sikariha yaraanteeda iyadoo yar lama guurin karo id laa ijbaara lihayrihima maxaa yeelay aabbii aw ah axadaan ka ayna wax qasbi kara ama dirqin kara ma jiro ayb aabbii aw ah haddii la waayo lam tusawaj fii sikariha fain balagat hadday qaan gaadho sawajaha sulطaan iyadoo waalan bay qaan gaadho zawajaha sulaanu suldaankaa guurinaya i aصi haddaynu qabsano lilxaajati baahi buuna u guurin ayada ka muuqata hadduu suldaanku u arko inay nin u baahan tahay markaasuu guurinaya maxaa lagu ogaan karaa bay leeyiin ama hawlaha ay ka hadasho ama ay raggiyo meelaha ku wareegto ama dhakhaatiirba ay sheegaan in caafimaadkeeda uu ka raynaya hadday uu helhasho guri yeelato laa limaslaxatin fi laصaxi asagoo maslaxo ku guurin maayo suldaanku suldaanku asagoo maslaxo wax ku guurin maayo lanna waa hayru mujbir baan leehay weliga mujbirka yaa maslax wax ku guuriya intooda kale lixaajay ku guurin karaan awliyada inteeda kale lixaajay ku guurin karaan hadday maxalkeeda timaado laakiin weligii mujbirka aabbihi awow ah limaslaxa waligayri maslaxa bay ku guurin karaan marba hadday ay mujbar yihiin xaaje hadday timaado warkeed bu iska jooji maslaxa hadday muuqato warkeed bu iska jooji maadaama horaan buu ijbaarka iska lahaa cinda aljumhuur min baabi owlaan lena marka intooda kale suldaanka iyo awliyada kale waxay wax ku guurin karaan baahi inay muuqato u dan ah kii waalaa haweenaydii waalay maslaxa guud ay eegeen laga dhagaysan maayo xaajaduna waxaa loo ishaa wax lagu dhisaa cinda daruran lena mar haddayn daruro iyo xaajo jirin waxaan leeyahay suldaanow kaada hawshan hawshaadimi asax cusub sidaasuu leh muqaabilkuna wuxuu marinayaa xaajiya maslaxaba inu wax ku meherin karuu marinaya taasi waa dhammaatay marka waa almuwallaa calayhi bisikarin masaailka u dambeeye wy masaailka u dambeeyey wy wuxuu u gudbay almuwalla calayhi bisafahin buu u gudbay wuxuu uhi waman xujira calayhi bisafahin maamulxuma ninkii loo sharay gacanta loo qabtay laa yastaqilu la goyn noqon maayo binikaaxin guurin maamulkiibaba laga qabtayba oo xoolihiisibaa lima maamuli kartid limaslaxat اlghuramaa walimaslaxati nafsihi baa looga joojiyey marka hadduu yidhahdo anaa guursanhaya haddee musiibu keenaya meherkii iyo xoolo badan iyo kharashaad iyo nafaqaad iyo waa soo baxaay marka ninkaan ma danaysan kara hala qabto wey laa yastaqilu binikaaxin suusan maalka ugu dhammaynin kharashaadka guurka iyo arooska se laakiin hadduu guur u baaday maxaa la samayn bal yankix uu guursanayaa biidni waliyihi gacalkiisa idankiisa guursan ninkii mas-uulka ka ahaa aabbihii iyo adeerkii iyo mxuaha wasigii iyo haddii qaadi jiray iyo dadkaas uu ku guursanaya waynu soo marra hadde awliyaa asafiih waynu soo marray awmase yaqbalu lahu lwaliyu inuu weligu fasaxo yidhahdo orad guurso oo idankaa u haysta la garay iyo inuuba weligu joogo goobta oo asagu u noqdo ninkii u aqbali lahaaba guurkiiyo nikaaxi aw yaqbal lahu lwaliyu iijaabki marka la jeediyo inuu qabiltu low yidhahdaba meesha fadhiyaba ilaan wuu arkaa indhihiisa yaa uu shan ah fain adina idan masaladan adigu nadar fiqun bay ku dhisan tahay wax nasoo hadda ku soo arooreen ma jiro ijmaacana ma jiro waxay ku dhisan tahay maxaa marka horeba loo sharay oo lagu diiday safiiha tasarufkiisa maaliga ah waxaa lagu diiday hantidii ku ciyaaraya tasarufkiisuna ma fiicno waa maslaxa asaga loo danaynaya iyo loo danaynaya dadkii uquuda ku lahaaba dadki xuquuqda ku lahaa ee waalid noqda ah ama ahal noqda ama zawjba oo dhan zawjadii iyo carruurta dhan baa loo danaynaya marka hadduu sidaa noqday kana ka daran wey lanna atasaruf fi اlmaal baa ka sahlan cinda اlculama atasaruf fi الnikax nikaaxu abiicaad buu leeyahay hawlo culus buu leeya waa ka daran yahay marka shaygii yaraa ninka lagu aamini waaye maxaad moodaa mid ka daran nadarka firqiga ah ayay milacsanyeen culummadu fain adina hadduu weligu u idmo ninkii safiiha inuu guursado wa cayana uu bardhabay imra'atan haweeney lam yankix ma guursan karo hayraha middaa midaan ka ahay weligaa wuxuu idhi in hebel ah ayaan kuu fasaxay inaad guursato hawle aan ku ogahay darteed waa haweenay dhib yar waa reer xoogow iska haysta culays badan kala kulmi maysid meherka waa iska bixin kartaa gabadhaasaan kugu ogahay safiihu middaa midaan ka ahayn ma aadi karo lanno idankiibaa cayimay tasarufkiisuna ma madax bannaanayn marka meel kale oma dhaqaaqi karo wayankixa waana guursanayaa middaa loo idmay ku guursanhayaa bimahri lmili ayadoo kale wix lagu guursan jiray gabdhaha aynigeeda ficeeda meherkooda ayuu ku guursanaya aw aqala ama wax ka yar maharumaalkii iyadoo gabadho qiimo badan baa ilaahay kuu jabiya laga yaabaayo aw waxba ha aadan maharumaal hadday kuu jabto bartaa ay kugu jabta un ku meerso ayb marka mahrulmili ama wax ka yar fain zaada hadduu kordho meherkiibuu kordhiyey mehrumilkibuu ka badiyeyba gabadhi loo cayimay gabadhi loo cayay wuxuu yidhi gabadhu maalan kun baa lagu duurguursada gabdhaha faceeda ama aynigeeda ama shan kun ama shan boqol waxay doonima noqotee markaasuu cirka u dhigay falmashhuuru waxaa weeye sixatu nikaaxi bimahri lmili min almusama waxaan leeyahy meherka waa asaxay guurku waa saxiix laakiin meherka aad sheegta kama jiraan baan leenahay gabadha waxay ku mehersan tahay faceeda iyo gabdhaha baldkeeda w lagu meheriyo almashhuuru mashhuur madhab sixatu nikaaxi nikaax inuu asaxay muxuu ku asaxayaa bimahri mil ayadoo kale wixii lagu guursan jiray oo meel musama wixii la magacaabay ooga meher mila maalan gabadhu meherkeeda wuxuu ahaa meher milkeeda kun dolar buu ahaa laba kun buu ku meheriyey laba kun waxaan leenahay labadaa kun kun ka mid ah ayuu meherka ku asaxay meel musama waa lacagtii la magacaabay musame iyo iyo qiimeyn badan baa soo marteen baromar ayib ya hmm. dib baad u noqoteen hadso idinku soo maray ma aha baab اlxajir safiihu lagama dhagaysan karo tabaruc kadalika weliyu laa yatabarac aslan looma ogolo weligiisuna ma tabaruci karo asaguna ma tabaruci karo marka fainzaadada hadduu weligu noqdana iska badaa hadduu safiihu noqdana laba kaba si dara ninka wax kordhay hadduu weligu noqdo laa yatabarac fii maali asafi aslan maslaxadiisa keliya baa la rabaa inuu ku maamulo shilin sayntain ma bixin karo weligu safihna xoolii baan horaan ka hor istaagnayba goormu wax ku tabarucaa xoolio dhan baaban u diidnay ayib waa idinkii soo maray muxu aha kullu mutasarifin can ilhayri inamaa yatasaraf bilmaslaxa marka haweeney meherkeedu kun yahay in laba kun laga dhiga ma maslaxa mise waa edabdaro idabdaro ee baabkan isaga iska ilaaliy ayib walow qaala hadduu yihahdo weligii inkix bialfin kun ku gursuu yidhi walam yucayin mana bardhamin imra'atan haweeney bidaati walaa binawc lam yucayanta tacyinka ama daatu noqon kara walaa binawc ma dhihin gabadhaa in hebela muusan dhihin nawcna waa maxay haweenka ree hebel ama haweenka beledkaas ama gabadh garoob ah midna muusan sheegin walam yucayin imra'ata laa biاdaati walaa binaw nakaxgu wuxuu ku guursanaya safiihu biاlaqali midka yar min alfin wa mahri miliha kunkii loo bardhabay ama mehrumidka kolba yar ku guursanaya gabadha mahrmitalkeedu hadduu noqdo sideed boqol ku guursanaya labada boqolla way soo noqonaysa hadduu mehrmitalkeedu yahay kun wixii loo bardhaba inuu yahay kun ku guurso kun buu ku noqonayaa meherku kolba waxaa loo fiirin meheru mitelkeeda iyo kunkii loo fasaxay kii yar baa la eegaya illa asagaa loo danaynhayaa nakax wuxuu guursanayaa ku guursanayaa bilaqali kii yaraa min alfin kun xaggeed iyo wamahri mitliha gabadha ayada loo bardhabay ay muxuu aan loo bardhabin meherkeeda meheru mitelkeeda midka u yar lianna ziyaadata calaa idn waliy waxaa weeye waa khuruuj can alidn ayib lama ogolo marka iidanka inuu ka baxo marna haweeney baa la bardhabay marna meherkii baa la bardhabay la qadaray kama bixi kartid haddii laakiin kunkii aan ka hoos dhigo waaba sidii la raba hadi odaygu marka hore wuxuu u lahaa kun ha dhaafinin ha dhaafin bay ahayd mooye kun wixii ka hooseeya hawshu way ii fasaxan tahay maa duuna almanci umbaa la diidan maa zaada cala almamnuuc umbaa la diidan yahay taasi way iska dhib yartahay walow alaqa alidna idankii buu sii daayay muusan damri weligu wuxuu hi waan ku fasaxay gursuu yidhi meherna ma qadarin haweenayna ma cayimin falasaxu waxaa weye sixatu sixatu nikaaxi waalcaqdi inuu asaxayo weeye maxaa yeelay islaam walbou guursado intay doona hala ekaatay waa u asaxayaa nikaaxaas meherkeedina waxaan u celinaynaa mahrulmil warku waa iska dhowkooban yahay ya konton dolar waxba kama jiro sheekh yuusufow mehermatalka nairobi gabadha garoobkaa ah, waxaa ugu yar kun dolar haddii ilaahay kuu barakeeyana shan boqol shan boqol ilaa kun wey gabdhaha yaryarka iyagoo ka saray leeyihiin ka kale celceliskiisu waa laba kun ilaa shan kun haalibku waa intaa halkaasu ku wareegeystaa nimanka kibriya ee dadka baabinaya toban kun iyo soddon iyo ukaadi kuwa kuwaas waa naadir laa xukma lahu may toban kun waa naadir toban kun waa naadir weliba ya boqol garan oo dahab ah berihan way soo badat way soo badatay ayib marka boqol dollar iyo konton dollar anuu ma arag waagii uun two thousandki iyo ninety sixkii meelaha macquul ya hadda way jirtaa miya <laughs> aan ka socon wayankixu waa ku guursanayaa bimahri اlmili min man taliiqu bihi wuxuuna ku guursan iطlaaqaasi uu asaxay waad soo marteen walow aطlaqa اlidna falasaxu sixatuhu sixaة اliطlaaqi wa sixaة اlcaqdi hadduuba ay dhacdo weeye tafsiilkiiba marka kuu sheegahaya hadda tafsiirkiibuuna kuu sheegay wuxuuna ku wayankixu wuxuuna guursan bimahri lmitl ku guursanayaa man duulkii man midi gabadhi taliiqu bihi asaga u cunanta gabadha u cunanta uu guursan karo ay markaasi mahrumitalkana ku guursanayaan lannu tasarufkiisu waa tasaruf maali ah hadda idan waa la fiirinhayaa asagu gabadha muu dhiganta ahaa muu qalanta asaga maharmatalkeedina waa intaa waa laga dhegaysanaya idankiina waa asaxay caqdigana waa asaxaya haddii laysku qabto xataa meherkina waxaa weeye waxaa loo noqonayaa mehermatalkaas fain qabila lahu waliyuhu ishturata idnu fi اlasaxi fain qabila lahu waliyu weligiis aduu abala u aqbalo oo qabiltu lahu yidhaahdo ushturada waxaa la idnuhu idnu safiihi baa la shardiyaa fi lasaxi weligii baa qabiltu lahu nikaax marka waxaan leenahay sida haweeneyda oo kale weeye waa in laga helo wadaadkan safiihe zawjka wax guursanaya idankiisa waa in la helo maxaa yeelay nin waa nin caaqiloo baaliqa ah. xoogow maamul xumaan baa loo hor istaagay aafo kale ma qabo marka idankiisii iyo cibaaradiisii iyo caqligiisi waa nink waa diyaar marka asagoon rabin laqoor qaban mahayo waa in idan la weydiiyo wey washturia waxaa la sheeg idnuhu idnu safiihi fi lasaxi haddaynu qabsan lian lisixati cibaaratihi id huwa xorun mukalafun baa dhan anagu falaa budda min idnihi وyqبل bmhr المل wuxuuna ku aqbalayaa mahrumil buu ku aqbalhaya iyo faaqalo wax ka yar nikaaxa wuxuu ku aqbalhayaa weligo hadduu u aqbalhayo iyo hadduu asagu aqbalahayaba mahrumil buu ku aqbalay labadooduba lama ogolo lal waliy wala زawj الsaفi inuu ka baxo mahrumil lama ogolo anna waa ayr waa tasaruf fi غayr اmaslaxati wyaqbal wuu ku aqbalaya weligu bmhr mil faaqalo wax ka yar mahrumil iyo wax ka yar buu ku aqbalaya maxaa yeele markaad wax u iibinayso ama usoo gadaysaba safiiha maxaa la rabay inaad ku tasarufto cala alkhibطati wاlmaslaxati lisafi kadalika ninka waxaad u aqbalaysana waa inuu asagu dan u yahay ayb fain zaada weligu hadduu kordhiyo meherkii saxa nikaaxu baa asaxay bimahri mil bu ku asaxaaya wa fii qowlin yabطulu qowl xul waa burhaya ninbaad horan wakiil ka ahayd ama mutasarif canhu ka ahayd danna maadan ku dhaqmin markaa warkaada waa bilaash bu qowlku qowlku ma sahlano qowlku wuxuu leeyahay qiyaasan kamaa low ishtaraa biakara min aman اlmitli haddii neef uu ku soo gado weligii weliyu safiih ku soo gado lacagtiisii wax ka badan soo baatil baaca ma ahayn kana waa lamid u leeyahay asax wuxuu leeyahy ka daayo qowlka kale wu afwan wuxuu leeya qowlka kale nikaaxa iyo iyo beecu kala duwan yihiin waxay kala duwan yihiin beecu fasaad thamani wuu ku buraa beecu lacagtoo aafowda ama kharibanta beecu waa ku buraa rukni min arkaan ilbeec buuna ahaa laakiin nikaaxu kuma buro fasaadkii ku yimaada sadaaq iyo meherka fasaad sadaaq iyo aafo ku timi sadaaqa nikaax kuma biro marka farqigaasa udhaxeeya ayuu qawigu leeyahay qawigaana xoog badan de isagoo agga min xayu nadar aan ka baxno walow nakaxa safiihu bilaa idnin fabailu safiihu hadduu guursado bilaa idnin fabailu safiih baa yidhi anugu cidna sugi mahay waxbaan guursanaya weligiima nimaa daba taagnanaya caqdigiisi waa bail lanna cibaaradiisu cibaaradiisu muctabaro ma aha caqdi ku qaadi karana cabdigu ma marka waa la kala tafriiqin masalada marka uun waa iska nadar fiqi ah uma hayno ijmaacna masalada kama jiro haddii tasarufkiisi maaliga ah oo dhan la xidhxidhay maa addaa ila almaalla waa maal baan leenahay marka waa baail waa qiyaasan cala albeyt qiyasan cala lbaycun wey wax kaloo hadda loo hayo culimmadu u sheegeen ma jiro fain waطica islaanta uu sidaa ku guursado u galmoodo lam yalzamhu shayan waxba ma laasimayo islaantii uu guursaday asagoon weligu u fasixin oo inaan haysanin uu ku guursaday hadduu u galmoodo lam yalzamhu shay wax ku laasimaya ma jiro laa meher walaa xad meherna laguma laha xadna ma laasimayo xadku waa dhachaya lishubhati nikaax weligeediiba gabadhasi ayadiibaa idantay hawshii baa laga heshay waa caqdi oofsaday arkaantii nikaax oo dhan oofsaday wey fasaadkuna wuxuu kaga yimid asaga xaggiisa isagaha dhammayn oo muwalla calayhi buu ahaa amaa meher la-aanta waxaan leenahay xoolaha meherka ka bixinayaba muxuu ka ahaa mamnuuc maxjuur buu ka ah marka saas waxba u yeelinaya marka sidaa haddii qowgu siduu qabo waa farcan wuxuu noqonaya mustanaa min qaacidat alwau laa yakhlu min mahrin aw cuquuba qaacidadu fiqigeeda madhabku lahaa wacigu galmadu mid laba ma seegto imaa in xad lagaa oofiyo daani noqoto iyo imaa in meher uu laazimo alwau laa yakhlu min mahrin aw can mahrin aw cuquuba meher iyo cuquuba midna ma waayo hadduu mid sheego kolu galhayaa marka laakiin safiih hadda wuxuu noqday qowlka qawiga wuxuu noqday meherna laguma laho cuqubana ma jirto cuqubadu waxay u dhacdaya xadkii lishubhati اlqawiya oo meesha taalla meherkuna waxaa weeye horanba xaq kumuusanay ninkaani meeshan ayada gabadhu marka iyada ku ciyaartay weeye xubinkeeda tarankaha oo isbahadishay oo nin safiiha ah oo gacanta lahaayo oon hanti loo oga ayadaa isu geysa wey marka ayadaa mutacadi ah halkaasaan la maraa waqiila waxaa la yidhi maye mahru milin baa waajibay fain waطica lam yalzamhu شhayan mahe yalzamhu mahru milin la ciqaabi mahayo de maxaa yeelay waa inagi soo maray wafaasidu mxuu ahaa wafaasid اlcaqdi ka saxiixi fi اdamaan iyo jamiica ilaa masail laga soo reeba mooye marka qiilkan ayaa min xayu nadar xoog badan min xayu nadar qiilka xoog maxaa yeeley qaacidada guud waxaa weeye cabdiga صaxiixa ah iyo ka faasidka ah isku mid bay noqdaan damaanta iyo cadamu damaanka masaail baa laga reebi jiro wayna soo maray marka damaanta cabdigan hadda nikaaxee faasidkan waa maxay waa in lagu damaano bimahri milin lagu damaano marka asalka fiqigahaa qiilkaa haysta qaacida haddaad haysaan oo ah alwaطu laa yakhlu min mahrin aw cuquuban asaga haysta laba qaacida marka taagadiisa iilku iil sahlan ma aha waa laga qilbaadhaa wa qiila waxaa la yelzamu waxaa laazimaya aqalu mutamawali wax la maalaysta wuxuu u yaraabaa ku laazim meher mitl la siin mahaye gabadhayda aafaysay oo nin safiiha guursatay wuxuun maa lagu sheegaa loo tuuri kontonku yuusuf sheega allah ka dhige waxbaa loo tuurahaye waman xujira calayhi lifalasin taa waxaan ka baxnay almuwalac calayhi bisakarin bijunuunin bisafahin hadda waxaan u gudbaynaa man xujira calayhi bifalas iyo man xujira calayhi liriqin labada masalaa dhiman waman xujira calayhi ruuxii la sharay lifalasin cayrtow dartii ninkaas kii hore asagoo xoola haystaa maamulka laga sharay waynu soo mara hadda baxdigiis kan waa maxay waa nin dhammaystiran oo aan safiye ahayn wax walba adoo kalea laakiin uu khaariqay waxaa ka batay xoolihiisii iyo waxaa kala batay xoolii daymihii islaamka yasuxu nikaaxu nikaaxiisu waa asaxaya ninka asagaa ah. nikaaxiisu waa guntamaya ha guntame kharashkii nikaax iyo meherkii xaggee la saari wama-anu nikaaxi nikaaxa kharashaadkiisuna fii kasbihi asaga shaqadiisaa laga goyn wuu shaqaysta markuu soo xamaasho halkaa ka keeno xoolahan kale meesha jooga waxay u xidhxidhan yihiin daynlayaal ood soo marteen waa man xujira limaslaxati hayrihi buu asagoo ku jiray safihuna wuxuu ah man xujira limaslaxati nafsihi ayib wamanu nikaaxi takaaliifta nikaax kharashaadka nikaaxana fii kasbihi hadduun kasab jirin fain lam yakun lahu kasb fii dimatihi waad soo marteen taasoo kale haddii kasab la waayo kasab waa ma waa w markaa shaqadu hayo mushaarka uu qaato meheradiisa wa ka soo baxay ee xoogiisa iyo beertu fala iyo guryuhu dhisa iyo dhulku xaaqa iyo wakuka baa laga bixin haddaan wax kasab uusan jirin waxaan leenahay dayn kugu qoran wey fa fii dimati laa fii maa macahu wuxuu gacanta ku haya lagama bixin kara meherkii iyo kharashkii nikaaxa fii maa maa waa laa fii maa fii yadihi wey lannu maa fii yadihi min almaal waxaa iska leh quramaa dhowranhaya xoolahaan daynlayaal baa dhowranhaya ninkaa markaas warkiisii halkaa ku daa isaguna waa un qiyaas agad u qays qadanaysaa tasarufkii mufliska fi lbayc ayuu tasarufkii sufi nikaxan la mid yahay halkaasay maranaya culummadu ayib tasarufkiisii fi lbayc waxaad ku samayn jirtay unbaad nikax dimadiisa qabta wax kasabkiisa laga waxeeyo ti aad ku soo marteen un wey farqiga soo marnay adima iyo kasbna waad soo martay ayib tafaasiihyarka kula tagahayaan wey waa tafaasiil kula taga leanna maqsuudku ninkan loo joojiyey wuxuu xaq lagu leeyahay oo sugnaaday qabla alfalsi sugnaaday in eh, Eh, eh, yaa loo yaa yaa loo sharay waxaa dhowranhaya wax walboo soo kordha nimanka daynlayaasha ka laakiin waa maxay waa dayn sugnaatay bacd alfals farqigaas hadda udhexeeya keliya mu-anu nikax waxay imanaysaa asagoo muflis ah asagoo muflisayna islaamta guursatay marka waa in la yidhaahdo maa fii yadihina ha dhowrteen quramadu kasabkiisana waxaa wadaagahaya quramadii iyo mu-anu nikaax intaa keliya udhaaysa faruna waaa w midna waa bacd اlfals midna waa qabla اlfals ayb wuxuu u gudba wanikaaxu cabdin bilaa idni sayidii baailu wanikaaxu cabdin addoon meherkii wax guursaday bilaa idni sayidihi sayidkiisa oon fasixin baailun way nikaaxa isagaa ah. xadiidkii jaab bn fi sunan baan u daliishanna ayumaa cabdin taزawaja bigayri idni mawaaliih fahuwa caahiru wa fii riwaayati fahwa zanin فهو زان في رواية فنكاحه باطل فنكاحه باطل روايada waliba من رواية من حديث بن عمر عند أبي داود وابن ماجة والحاaكم كan لg حديث جاaبر marka wadaadkii loo jeeda damiiri markuu meesha marhayo suu iskaga asturaa aad buu ugu fashilmay alla fiiriyo inuu jahm yahay baablasma wasifaat buu cadays wuxuu yidhi xadiidka waxaa waranaya cabdullahi bn maxamed bn caqi bn abi aalib can jaabirin xadiidkiisan kan waa xujo buu yidhi laakiin iska ilaali xadiidkiisa uu ka wariyay jaabire sifaatka ku saabsan ayib marka wadaad waxaa daciifiyey buu i ninkan kaa xujo ma aha bu halkan laga waa xujo waxyaabaha ku dhacay wadaadday ka mid tahay halkan wuxuu waa xuja xadiidkiisu laakiin xadiidkaas uu wariyey sunanka ku wariye ee ku saabsan sifaatka ilahi ee ku saabsan alxarfi wasawt wuxuu ihi ka dhegaysanin wadaadaha diaaciya muadiiinta sida buaari raggu qarn waa bukhaari iyo axmed iyo xumaydi iyo isxaanu rahuy raggaasaa difaaca wadaadka abdulahi bn caqiil wataqaana nimanka difaacina waxay u difaaceen buui madhab xun oy leeyihiinoo faasid oo khabiid ah waana dasiisa min almuctaqad ka timid iska ilaaliya buu leeya waa dardaarmahaya marka marka adigu najmudiin mxuu ahaa kawaalidiin damiiri saaba ma moodi jira hadda ka hor waxaan mooda nin iska yar asturano iska dhakhtar ah fiqigana wax ka yaqaan may hadda waa hadalkiisi qaala sheekh budha markuu ku leeyahay taqidun subki qaala sheekh qaala sheekh dad maqasho fi kitaab eh, annajm waa subki wey marka tan asagaa iskale waa baxdigiis marka hala fiiriyo waa iska aafo iska aafo wey nabigu wuxuu yihi nin addoonkii guursada bikayri idni mawaali waxay u yaqaaneen salafku ama culamada dambe yidhaahdaan tafsiir alcaqadi tafsiir alcaqadi waa maxay waa in aayadaha qur-aanka iyo axaadiista adoon dalaaladooda fiirin meeshay tusahayaan aada leexiso say u waafaqaan madhabkaada iyo waxaad uga aamisantahay meel walbuu ka jiraa axaadiita lagu samayn daliilka waxaa raba intaad fiiriso meeshu ku dhigan aad istaagto madhabkaada kadib aad fiiriso madhabkaada iyo xadiis madhabka aad turto laakiin waxaa dhibka jira waxaa weeye wadaadaha markor waxay ka duulahayaan madhabbaa meel u yaalla madhabkaa meel u yaallay aamineen nas walboo khilaafa ama ka soo horjeedsada waxay isku dayayaan inay awilaan tawiil baciid oo muxarifa ilaa nasku waafaqo marka waa arinta u daran waxaa aad loogu eedeeya ashaacirada mucsilada tanziil eh, adilat اlkitaabi wasunna cala almadaahib waa maslada u daran madhab ka badbaadana ma jiro madhab ka badbaaday ma jiro fiqiyadku waa sidaa imaam shaafici axmed maali abu xaniifa aimadii baa la fiirin aqwaal ay leeyi ijtihaad laga yaab markaa naska inuu soo gaadha ama aysan xusuusanin wadaadka dambeeye mujtahidka madhabka naasirka u ahaa wuxuu isku dayayaa nas walba oo ka hor imanaya madhabka inuu isku dayo inuu awilo ama waafajiyo ama cillo uu ku sheego wadaadaha waaweyn madhabka ninka ugu daran waa abu jacfar aaxaawi ninka labada soo racna waa bayhaqi bayhaqi kitaabkiisa macrifat sun walaaaar qasadka dhan u alifay waxaa weeye inuu caddeeyo shaafici inuu ahaa caarif bisunan walaaaar riwaayo iyo naqdi iyo naqli shaaficiyleeyaho xadiid ku saabsan oo ka tegey ma jiro min alkutub alqadiima walimlaa'aat fataawid waxo dhan isu keenay marka kitaabku marka akhrido waxaad ku dhaaraan shaafici inuu ahaa xaafid isnacay oo googo natiijada horta way kuu soo bixi waxaa kaloo kuu soo bixi inuu bayhaqi yahay ilaa xaddin lishaaficiyi bay kuu soo baxaysa wuxuu laakiin aad uga qaliilaa kitaabka oo had iyo goor caydhsada abu jacfar ataxaawi eeg buu leeyay si nusuusta meeshu tahay meeshu maray waxaa u geeyey buui madhabkiisa iyo tacasubkiisa ilaha naga nabadgeli kadib uu sii gelahayaa musiibo weeye marka shaaf dahabi baa run sheege wuxuu hi hadduu doono madhab gooni u samaysan karay wax ku kalifayaba inuu taqliidiyo shaaficiye maba jirin bu lanna wuxuu aalaat lijtihaad mutakaamilaya fi lbayhaqi laakiin shaafici jacayl ba halka u maray aadaa la iskaga ilaaliya ma aha xadgudub laakiin ogaada atafsiir almadhabi wa tafsiir alcaqadi nusuusta wuu baabi'iyaa diintana wuu ku tuntaa iska ilaaliya dardaarankii sheekheena lama oofinin odaygu markuu dhimanay hadduu dardaarmo oy carruurtiisa dardaaran ku ciyaaraan maxaa la samay haabow ilaahay ka cabsada salaadaha tukada qaraabada ogaada diinta ku dhaqma dardaaran dheero fiican baad ka tagtay wiilasheeda markay kitaaba gaaraan waa iska tashadeen mid kaba caddeeya mid qaroof noqda khaladku ma adiga mise waa iyaga shaafici amaana waa gutay naasix buuna ahaa munsif buuna ahaa nin ijtihaadoo ka insaaf badan lamama sheegin culamada laguma sheegin wamaca daalika dardaarankiisii lama oofin lama oofini marka aada laskaga ilaali tafsiir اcaqdi tafsiir اmadhabi aafowe walidaalika alimaam cabdiraman xabi macalim alyamani kitaabkiisa alcibaada wuxuu ku yidhi culamada waxaad ugu talagashaa inay yihiin xumaatun cafwan muxaamuuna laa qudaad wadaaddu wuxu uhi waa muxam waa abukaatayaal waa qareenno looyaro way difaacaya madaahibtooda ha u qaada inuu yahay qaadigu maaa lg qaadigu fadhiisanaya wuu dhegaysan kan u dhegaysa wuu qoran wuxuu ku hadlay kana wuu dhegaysa wuu qoran kadib wuxuu maqlay wixii ka soo baxay buu xukumaa qaadigu m waa muxaayid dhexdhexaad weeye wuxuu u khuduuca un kolba bayinaadka iyo xujajka iyo shawaahidda loo keeno nin walba dacwadiis idan qudaad ma ahe wuxuu wadaadu waxaa weeye muxaamuun waa runtii lanna khibran ku ogaaday bur iska ilaali wadaadka adoo xurmaynhaya oon ku xadgudbayn ogow yuxaami can madhabihi u qaado inuu yahay qaadi dhexdhexaad aali baa ka qayli u lama helaayo wadaad mawduucia aali ah. kitaabkiisa m laa yuujad wadaad mawduucia ah. ama falsafi ha noqdo bu ama mutakalim ha noqdo ama fiqi ha noqdo nin mawduucu aaraadoo dhan u siman tahay kadibna ra'yigii markaa daliilku soo qaadanaya ma jiraan maxaa yeele adoo yarbaa waa kuusoo marhayaba laguu soo meerin caqaa'id diin baa laguu soo sharxi waalidkaa ku ababin waxaad marka diinta baran bur adoo lagu soo diyaariyeyba marka madhabkii aad kusoo tababaratay tamiilu ilayh mawduuciya la rabaa iyo atajarud cinda anadari mxuu ahaayey sawaabq waxba kama jira waa been buyan lagu lugeyn annagaa kusoo daallay waa runtii xaqiiqa wey qolya raba inay waa la rabaa tajarud mawduuciya abadan wadaad kusoo akriyo kusoo kaajiya warkiisaba wada lakin ad wuxu raba in kugu siro mawduuciya loo baahan yahay marka hazaali baa ka qayli hazaalida waa kiisahan diineed ummad uusan daa'if uusan soo marin ma jiro daaifadu soo marin ma jiro wakiya ibn carab u yidhi qadla abubakr ibn carabi khazaali maalin waxaan soo maray buu i bustiq waa qaba timihiisu ay ku baxeen ruux waan aad moodaysoon cid magaalo dul taaganoo taqaana aysan jirin dhowr bilood kadib baan haddana waxaan soo maray asagoo fadhiya jaamicu tuus iyo baqdaad oy lix boqol shan boqoloo faqiih ay hor fadhiyaan wax ka dhici uu sheegay la yaabi marna asagoo waarnoo joqoro moodaa meel ku soo maray waa maraaxishiisii maraaisha u maraya w almunqi min adalaal kitaabkiisuu kaga hadlay awaluu soo maray bakazaal wuxuu maray ilah baa ka badbaadiye wax la geli kara maaha muhiimaddu waxaa weeye aad qadiyadda ugu baraaruga wuxuu ihi sheekhu wanikaaxu cabdin bilaa idni sayidihi baailu xadiidkaas waana xadiid saxiixa nin aan loo yar ahayn ma jiro nin aan loo yar ahayn ma jiro fardi fardi marka laga hadlaayo lakiin axadiiku ah waxa wey waxay iskugu tageen nusuustao dhan ay martay bay maraan waxaan ka hadlayna waa wadaad fardi ah markuu hadlahayo kwey waxaa laga hadlaya waa masaailka khilaafiga ah ee culammadu ka niqaashhayaan lesayaa laga hadlaya ha u qaadanin wadaadka madhabku xoojinayo inuu ka qaabda uga hadlay wuxuu uga hadlahayaa ka muxaami can madhabihi almasaail khilaafiya laga hadlay wa hadlay masale maqtuuco meel taalla hmm. noo ciidin kartaa kee wey <laughs> si guud wey laakiin ma cabaas ba mise waa maxamed mise waa yuusuf taas waa mushkilo wey taas waa mushkil danigaa wanaagsan waa nagu jirahaya oo muslimiinta laa nusiiu dana fihim laakiin cinda albaxi dareenka waa inaad qabto a wadaadkan u qaad mala xun ma aha waxa w adoo xirmaynaya haddana masaail khilaaf dareenka waa inuu kugu jiro farqi baa udhexe adoo dareen qaba inaad wax baadho iyo adoo dhaga xidan inaad gasho hawsha maya ma bila way ka horeysa madaaidu naga soo horeeye naga soo horeeyey idan xadiidkaas waa xadiid صaxiixa alimaam tirmidi fi jaamicihi wakadalika alimaam shaafici fi lum waxay soo guuriyeen wax khilaafa inaysan maslada ku ogeyn masaladan adoonku hadduu guursado biayri idni sayidi nikaxis inuu baail yahay khilaaf la'aan wax khilaafa ma ogi buur culimmada aan soo gaadhay buu shaafici walaa intii ka horraysa wax khilaafsan ma haya bur anugu ma ogi buur tirmidina nafs alqadiyo asna soo maray i jami xadid maku marin marka waa xadiidku hadduu eh, ijmaca hadduu ku asaxana khayr wey shaafici ijmaacu soo guuriyey inuu uu dumana way adag tahay leanna wuxuu ku jiraa dadka ku adag fii xikaayat اlijmac aad bu iskaga ilaaliya markuu hubana wuu ku ajmac almuslimuun sidii imaamada oo kale markuusa hubin wuxuu dhi laa naclamu fiihi khilaafan waana ammaana wey marna aanu khilaaf ma ogi marna waad hubtaa inuu ijmac jiro masaailku ijmaca kusoo guriya shaafici firsal waxaa ka mid a ah in muslimiintu aysan yeelan karin wax ka badan hal madaxweyne hal madaxweyne ka badan ma yeelan karaan firsal kusoo guriya ijmac muslimuun aafaadka marka shekh islam ibn tamiya oo naqdinhaya eh, ibn xasna wuxuu yidhi khilaaf waa jira khilaaf jira ma jiraan ilaa khilaaf اlmutakalimiin oo bilowday bacda shaafici biqarnayn min الzamn laba boqoloo sane kadib shaafici muctara marka wbiidnihi idni sayidina صaxiixu way nikaaxaas limafhuum اxadii baan leenahay xadiiku manduuqi mafhuum buu leeyahay addoonkii guursada bikayri idni sayidi fahuwa caahiru fanikaaxuhu baaطilu fahwa zani waa manduuqi hadduu biidnihi guursado maxaa ka baxay mafhuumkii fa saxiixun sidaas walahu waxaa u ahaaday intayna ka bixin sayidina ibni cumar baa ku dhaqmay xadiidka addoon asagu lahaa guursaday haweenay bikayri idnihi markaasuu labadoodina kala furay addoonkana xad buu ka oofiyey wuu kala tafriiqiyey wa daraba alxadda wa abطala sadaaqahu meherkuu bixiyana waa baail buu nikaaxiina waa kala tafriiqiyey asagana xad buu ka oofiyey aarkaas waxaa soo sare cabdrazaq fi musanafi ibn abi shayba fi musana bisanadin saxiix bisanadin saxiix masalada waxaan ugu khilaafsan maalik masaladan aan idhi wanikaaxu cabdin bilaa idni sayidihi baailu maalik baa khilaaf keenay khilaafkiisu ijmaacii la soo gooyey hawlo dhan ma ku tumanaya iyo maya waa masalo kale wuxuu asagu leeyahay nikaax waa asaxaya laakiin sayidku wuxuu leeyahay alfasl nikax u guntami laakiin sayidku marba hadduu addoonkiisu guursado bikayr idni sayidii wuxuu leeyahay inuu kala fasakho ayuu leeyahay shaafici wuxuu ku yidhi wax khilaaf anugu ma ogi ma khilaafkii wadaadkuusan ictibaarinin ma mar hadduu wuxuu u arkay ha asaxo nikaaxu laakiin hadduu faskhi meesha yimid kalbaail buu lamid u arkay laa nadri waxaa kaloo ka tana maalig wuxuu yihi nikaax waa asaxay sayidkuna fasak buu leeyahay addoonkuna ilaa sayidku fasakhaayo islaantan mihirna ma siin karo umana galmoon karo walaakin laa yaacu ilaa biidnihi mihirna ma bixin karo marka waa maxay waa waa hadal un lagu dhawaaqay wey markaas inuu shaamicalkaa ka firiya laga yaabo walcilmu cind allah intaa un iska ogaada walow waxaa u ahaaday sayidkii ilaaqu اidni idanka inuu usii daayo adoonku warguurso uu yidhaahdo walahu waxaa u ahaaday taqyiiduhu inuu ku qaydo bimra'atin haweeney aw qabiilatin ama qoys aw beledin ama magaalo inuu yidhaahdo war fasaxay orad guurso cid doonto way u bannaan tahay lan isagaa iskale xaqaasi waxaa kaloo bana inuu qaydo oo dabro yidhaahdo waan waxaan kuu fasaxay inaad heblo guursato ama dumarka ree hebel aad guursato ama magaalo heblo aad ka soo guursato lano magaalo kharash yar ama gabdha fiican baa jooga hawlbuu mulaxdaynayaa sayidku maxaa yeele haddii aan ciidan kala la siinin addoon bu a ninkan ahaa limaslaxati sayid buuna u xidhnaa marka hadda haweeney u guursan xuquuq baa lagu yeelan u mashquule ninka sayidkii khadmadiisa o dhan iyo hawlihiis o dhan baa la waayay marka waa in asaga loo daayo ciidanka asaga ra'yiga maalig waxaad moodaa in uu yar taageeraya ibnu cumar hawshiisa ibn cumar hawsh cumar tafriiq bu ku sameeyo nikaaxigu kala tafriiqiye tafriiq marka waxay noqon kartaa inuu yahay ka faskin waxay kaga noqontaa inuu yahay ka ibtaalba waxaana tusahaya garaac oo garaace xadka ka ofiye dhaqankaa sayidina ibn cumar wuxuu ka hor imanayaa fain waطica lam yalzamhu shayun waad moodaa inuu ka hor imanayo safiih markaan soo marin maxaan kusoo mar bilaa idin hadduu gaso fa bailo haweeneyda hadduu u galmoodana inaan xadna laazimaynin meherna laazimaynin marka ma la odhan karaa maadaama ibn cumar addoonkii uu ka oofiyey xadki safiihin asna xadkaa laga oofiyey bijaamic ana kula minhum waa maxjuuru tasaruf mise waxaan leeyahay kana waa xor kana waa addoon waa dhici karta ya farqiga udhexeeya mhm. xukmu zinaa marka marinaynaa meherkeedina gabadhii bu xadiyey lama dhihin asagiiba xadin baa la yidhi ayadana ayado in meher siisaan inaad ad ka ofisaan wa udhexeeya mala وأبطل صداقه baa l yidhi فرقa bayنaهmaa وأبطل صداقahu وضرب الحad saddexdaa lafdi wey musanafeynkana ku laabo sadaq diid marka qaacidadan ahayd alwau laa yaklu min mahrin aw cuquubad iyo halkaasay gartay adugu intaa aan kaga tago walaa yacdilu ka leexan mahayo addoonku camaa adina fiihi lwaliyu weligu ama asayid cafan sayidku cahdku u idmay kama leexan kara gabadh haweenaydii ama qabiiladii ama beledkii wladharu adharku waxaa wey anahu laysa lisayidi sayidka ooma ahani ijbaaru cabdi addoonkiisu inuu ku qasbo cala nikaaxi nikaaxa inuu nikaaxa ku qasbo xaq oo ma laha maxaa yeelay addoonka de waa addoon hadda wen madax bannaan danihiisana asagaa yaqaana sayidku marka ma qasbi karo addoonkiisi cala nikaax waa binaaan cala alqowl اjadiid adharkaasi waa qowl jadiid ah wa bihi qaala axmed axmed baa sidaa yidhi qadiimkii imaam shaafici intuu ciraaq joogay wuxuu odhan jiray lisayidi ijbaaru cabdihi cala nikaax wa bihi qaala abu xaniifata wamalik wاthawri wاthawri marka qawlkaa hore qawlkaa hore ayaad moodaa ee qadiimka inuu min xayu nadar xoog badan yahay qiyaasan cala almah oo madhabku jadiidkiisa iyo qadiimkiisa wuxuu ka wada socdaa sayidku inuu ku qasbi karo addoontiisa cala nikaax suu marka cifay iyo ugu raadiyo idan qowlkaas marka ku saabsan addoonta oo lisayidi ijbaaru ammati cala nikaax ah, wuxuu keenaya in la yah lisayidi ijbaaru cabdihi cala nikaax maxaa waa isku mid bijaamic ana kula min waa waa maalun waa mamluukun lisayidihi marka qowlka adu qadiimka sidaasuu le waana madhab malik wa abi xaniifata wاthawri ayb walaa cagsuhu cafwan walaa cagsihi wاladharu anahu laysa lisayidi ijbaaru cabdi cala الnikaaxi wاladharu anahu laysa lilcabdi ijbaaru sayidi cala nikaax cagsigu waa sidaa haddii la yidhi sayidku addoonkiisu guurka kuma qasbi karo addoonkuna sayidkiis intuu ku dhago ii guuri kuma qasbi karo intaa kaba ma hadda ii guuri marka ijaabadiisu waajib noqon mayso wey ijbaar kale meesha ma yaalle hadduu addoonkii codsado guur sayidku waajib kuma aha inuu guuriyaa loo jeeda walaa cagsihi cagsigu marka waa sida aanigu wuxuu leeyahay waa waajib hadduu addoonku warniyah ii guuri guur la ma joogi karo sayidku waxaa laga rabaa inuu ajiibo wlka aniga waana madhab amed wy waxay leeyihiin lianlaa yaaa i araam lianlaa yaqaca fi اlxaraam haddii aad u gurin weydo oo uu zaani noqdo aafobsado dhibmaadan keeni waa in laga hortago addoommaba ma haynaan iskaga socon annagaa nala adoonsada haddi walow ijbaaru amati biayi sifatin kaana walahu sayid waxaa u ahaaday ijbaaru amati addoontiisa inuu qasbo biayi sifatin kaanat sifaday doonaba ha noqotee aabkii doon ha noqoto gabar ha noqoto garoob ha noqoto ayb waxaa u bannaan inuu ku qasbo inay guursato marka adharkii aan soo marray addoonka lama qasbi karo addoonta waa la qasbi karaa baa timid marka qowlkii qadiimkaa ah, meeluhu ay muuqanayso inuu ku xog badan yahayay ka mid tahay laakiin kuma tiriyaan wadaaduhu tiriya alqowl qadiim alraajix al jadiid kuma tiriya fain alabad hadday dalbato in loo guuriyo lam yalzamhu taswiijuha sayidku qasbi karaa addoontiisi inay guursato ku qasbi oo wuu guurin karaa laakiin ayadu hadday codsato in la guuriyo laasim kumaaha in la ajiiba addoonkiiba baan ka diidnay ma haweeney baan ka yeelayna addoonkiibaba laga soo diiday adarkii markaanu mareen wa qiila in xarumad hadday ka xaraam noqoto addoontu calayhi cala sayid laazimahu lijaabatu fi taswiij aan kala qadnadhe addoonta codsatay in la guuriyo hadday tahay addoon maxramkiisoo kale ah ama gebi ahaanba uusan u galmoon karin uusan agmari karin marka ayada waa laazim in loo gooriyo waa laazim in la dhowro oo ictifaaf loo sameeyo o laga ilaaliyo zinadii macaasida waqiilka warkiisu hadday laakiin tahay haweenaanka haweeney aan ka xaaraam ahayn anaaba anaaba guursan doona midmid wakti halaysiiyo anaaba nin kuu samayn doona hawlahaan soo wadaa marka ila isagaaba mogta waxaa u furan fasax buu haystaa marka iyada haddii laakiin asagu ay ka xaaraam guurkeeda iyo agmarkeedu ha guuriyo qiilku saasuu lehay waidaa zawaja hadduu guuriyo sayidkii baa addoontu guuriyey falasaxu waxaa weeye annahu bilmilki laa biwilaayati sayidkii hadduu addoontiisi guuriyo ama ku laazimo ama yuusan ku laazimayni muxuu ku guurin baa laga hadlaya ma wilaayo ku guurin mise milki ku guurin ma nin xoorigiisa guurinhaya mise waa nin haslaan uu weli u yahay guurinaya falaصxu أnnahu yuzawiju biاlmilki laa biwilaayatin lahaanshihii milki buu ku guurine kuma guurinhayo inuu gacal iyo weli baabulawliyaai marin maynae baabulmuluki walasyaad baan marinaynaabay ay u jeedaan wadaado haddaba taa haddii la salimo fau tafriic fayuzawiju muslimu amatahu اlkaafira haddaan dhahno sayidku addoontiisa bilmilki buu ku meherinayaa oo wilaayadiisu waa wilaayatu milkin weeye ee ma aha wilaayadii tasarufkii maslaxiga ahaa ee shaaricu siiye ruuxa ee ma aha ee waxaa weeye waa milkiga caadiga ah, xoolahaada oo kale haddaba fayuzawiju musliman muslim baa guurin amatahu lkaafira addoontiisa gaasha ahay oo marka waxaa laga soo reebi qaacidada ahayd laa yuzawiju muslimu kaafiratan waa qaacida madhabka uu leeyahay madaahibtuna inala qabaan wax yarba mooye laa yuzawiju muslimun kaafiratan waxaa la dhi waa laga soo reebi ila alama oo sayidku wuxuu xaq u leeyahay muslimkaa inuu guuriyo addoontiisa kaafirada ah waxaa kaloo dhici karta inaad tirahdo qaacida waxay khusaysaa awliyada laa yuzawiju muslimun kaafiratan waxay khusaysaa awliyadu weli ooma noqdaan haweenay gaal ah tanna waxay khusaysaa sayidka guurinaya addoontiisa bilmilki laa bilwilaaya haddii laakiin qaacida saa loo ilaaqo farcan waxaad ka dhigi mustanayaadka min alqaacida ka dhigaysa ayb fayuzawiju waxaa guurin kara muslimun baa guurinaha amatahu lkaafira guur wa faasiqun baa guurinaha muwaliyata faasiq baa guurin muwaliyadiisa buu guurinhayaa faasiqi way hadda waa faasiq sayid ah faasiq ah wuxuu guurinhayaa amatahu buu guurinhayaa maxaa yeelay ila fisqigu wuxuu dhaawici jiray wilaayade ma dhaawici jirin milkiga ayib wa mukaatabun baa guurin mukaatab addoon uu leeyahay ama qayb ku leeyahay asaguna haddii damcin uu guurinaya maxaa yeele wuxuu ku guurinayaa bilmilki laa bilwilaaya leanna cabdi weli ma noqon karin ninuu weli qayb addoon ka ah ama ay wax u dhiman yihiin oo mukaatabkoo kale ah cabdi buu ahaa walaa wilaayati licabdi laakiin huna waxaan lena wilaaye ma ahe waa maxay yuzawijuha bilmilki la bilwilaaya saasuu u jeedaa faasiqinta waxaa laga soo reebaa suldaanka cinda shaaficiya waayrihi suldaanka weyne muslimiinto dhan imaamka u ah ama amirka aduu faasiq noqdo fa suldaanu waliyu man laa waliya xaggee la keenhaya horena waxaanu soo nidhi laa nikaax ila biwaliyin murshidin wa shaahiday cadlin madaxweynihii muslimiinta hadduu faasiq noqdo gabdhihii awliyada aan lahayn yaa addoommadii muslimiintaan gacal lahayn yaa guurinay iyo addoommadii baytulmaalka isagana waa faasiq maxaa leedihi qudaadiisa muwakiisha iyo xukaamta kale awliyada kale ee walaada khayrka badanee cuduusha ah. hadduu soo dhariijiy maxaad ka samaynaysaa isagoo faasiq hadda idan guuri baad leedihi ayib waa faasiqin waxay khusuusaa inta ya salaadii waa xoog buu nagu haystaa madaa ka goosan kara salaad sheekhutar waaya ka socon si kastaba noqotee walaa yuzawiju weliyun gacal guurin mahaya cabda sabiyin ilmo yar addoonkii adugu ma guurin karti ilmo yar baa meeshan joogo aduu gacal u tahay awii baa tahay ama walaalkii ama adeerkii annagood waad soo marteen inaan walaal uusan noqon karin weli sabiyin noqon karin ayb weligii sabig wuxuu ahaa aabba iyo awow haddii la waayana qaadi iyo wasi hooyada khilaaf ba ku jira waad soo marteen walaa yuzawiju waliyun weli guurma cabda sabiyin ilmo yar addoonkii ilmaha yarka addoonkiisu weligu ma guurin adaadu anaa weli ii tahay mooyeene ooma tiid addoonkayga weli addoonkayga anigu waxaan ku haystaa milki anaa iskale welina ooma tiid adugu anaad weli ii tahay ma guurin kartid midda kale waxaa kaloo ku jira haddii addoonkii la guuriyo oo islaantii la guuriyo ama addoonkii loo guuriyo wuxuu ka mashquulahayaa manaaficdii u keenahayay ilmaha yarkaa uu shaqaynayey xooluu soo saarayay ayib marka tasarufkaada weligow ma aha tasaruf limaslaxati sabiy wayuzawiju amatahu fi lasax wayuzawiju lwaliy weli wuxuu guurinaa weeye amatahu amata sabiy buu guurinaya sabigii yaraa ilmihii yaraa addoontii uu lahaa buu guurinaya fi lasax maxaa yeelay danbay u tahay wy adoontaadaan kuu guuriyey meher bay kuu keeni oo kharash bay keeni oo biilka ay cuntada la cuni waad noolaan wiil yahow addoonta marka adaa lagugu danayn wey laakiin addoonka guurintiisu dan oguma jirta wiilka yarkaa ama addoontu meher iyo xisaabay helaysa asax marka halkaasu adu farqiga ka keenay muqaabilkuna waa diidan yahay intun waxay ku xidhan tahay marka la leeyahay addoonta waad guurin kartaa lagu leeyahay waa in khibta iyo maslaxa ay u muuqato ninka weliga ah weliga sabiy wallahu aclam baabu maa yaxrum min anikaxi aynu ku joogno insha allah qism aali ah